بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات طبعا إيشان إلى آيات صدن يكو سورة السماء وحينو دبيس الدرسي هراء فلما قضينا عليه الموت نبي الله سليمان لما شهد مركان كحكني ما دلهم على موته إلا دابة الأرض inuu dhintay jinka wax kale ma tusinin oo laguma ogaanin ilaa daabat lardi daabada dhulka cunto oo dhulka ku jirta mooy waa aboorka taakulu min saatahu ushiisiibay cuntay ushii baa dhacday marka falamaa khara tabayanat iljinnu markuu dhacay jinkii way ogaadeen allow kaanuu yaclamuuna alhayba maa labisuu fi lcadaabi lmuhin laqad kaana waxaa u ahaaday lisabain qabiilka saba la yidhaahdo fii maskanihim degaankooda aayatun calaamad weyn oo ilaahay qudradiisa lagu garanayo waa maxay aayadaasi jannataani laba beerood weyn oo can yamiini toga midigkiisa ah wa shimaalin bidixda marka laba beerood mah warsin waxa la yidhaha mataqaan warsin waa beero fara badan oo ishaya waa laba warsin weeye oo toga midigta iyo bidixda ka kale ah waxaa lagu yidhi kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigii risqigiisa cuna washkuruu lahu alla ku shukriya oo ku mahadiya risqigaa faraha badan haadihi baldatun magaalo weeye ayibatun oo wanaagsan oo wax soo saar leh oon kaneeco lahayn iyo wa rabbun rabbi kafuurun oo dhaafa qoladaa reer saba degaankoodii bay deganaayeen waa dhul aada u fiicano sabadu waxay ku dhowdahay meeshan sanca layidhaah yay ku dhowdahay laba warsin oo beero ah oo biyo xidheenka midna bidixda ka tahay midna midigta ka tahay waxaa la yidhi risqigaa faraha badan ee alla idin siiya oo alle ku shugriya waa magaalo wanaagsan wey waa rabbi kafuura wey magaalo dayiba waxay ku noqotay waxaa la yidhi kareeco male yaryaroodkan dadka iyo guryahay ku dhasha tagfi male waxba male hawadeedu waa dayib baa marka sabahaasi nabiga waa la weydiiyey waxaa la yidhi calayh salaatu mase waa qof dumara mase waa dhul wuxuu nabigu waa nin sabaab binu yajtub binu yacrub binu qaxbaan toban buu dhalay toban qabiil ama toban nin buu dhalay lix ka midihii yeman bay degan yihiin oy ku hadheen afar ka midihina waxay tageen shaam bay tageen afartaa kolley kasaan iyo carabtii nasaarada qaadatay baa ka mid ahaa kasaan iyo lakham iyo judaab iyo kuwaasaa ka mid ahaa kuwa yeman ku hadhayna ashcariyiintii iyo ximyar iyo kuwaasay ahayn markaa boqoradii reer yamaneed qoyskay ka dhasheen wey waa ninkii ay ku abtirsanayeen xataa balqiisa bin suraxbiil waa ninkay ku abtirsanayse wey waktiga qisadan dhacaysana waa fatradii udhexaysay nabiyulaahi maxamed iyo nabi ciise fatradii udhexaysay wey bilmata nabiyulahi maxamed wuxuu dhashay shan boqol koo iyo toddobaatan bisha abriil labiyo labaatankeeda miilaadiga yuu dhashay nabigu lix boqol iyo toban markay ahaydna waa la diray lix boqol saddex iyo soddonna waa wafaaday nabigu marka waa intii udhexaysay labadaa nabi wey waana dadka meeshaa jooga marka meeshan waxay dhiseen buuro waaweyn yaa dhexdooda biyo uga imanayeen markaasuu dhulka u waraabinaya markaasay dayr bay dhigeen labadii buurood bay saa jidaar u dhigeenoo way oodeen marka jiiriya waxaas yuna fakini baa layidhi bisaday meelihii ku beeray si aan jiirka ugu buuxsamay markii sidaa u cunay yidhi saa u noolaada la yidhi kibreen yaa biyihii kusoo fatihi doonaan marka markaasay kala yaaci doonaan oo qaarba meelu kale qolada reer ansaareed berigaasay tageen madiine tageen reer beni kayla ila yemaniyiin bay ahaayeen laqad kaana waxaa u sugnaa lisabain dadkaa reer sabe la yidhaha qabiilkaa reer sabe la yidhaha fii maskanihim gurigooda degaankooda aayatun mucjizad la yaabay oo tadullu calaa qudrati illaahi jannataani laba beerood wey waa laba beerood waa laba warsiin oo can yamiini biyaha dhinacooda midigta iyo washimaalin bidixda kuluu cunaa layidhi min risqi rabbikum rabbigii risqigiisa cunaa layidhi waad u fasaxantihiin washkuruu lahu alla ku shukriyaa layidhi magaaladiinan aad degantihiin baldatun magaalo wey ayibatoona wanaagsan oon kaneeco iyo tagfi iyo qaniin midna lahayn iyo wa rabbun rabbi kafuurun dhaafa labadaasaa isla haysataane hawta la daraysanin lahaynin faacraduu way ka jeesteen xaqii la faray way ka jeesteen oo rusushii loo diray waxay ay u sheegeen way diideen fa arsalnaa waxaan ku diray caleyhim dushooda sayl alcarimi daadkii jaarifka ahaa asayl alcarim waa daadka xooga badan daadka xooga badan wey carimka waxaa leeyahay saylku waa daadka carimkuna waa ka xooga badan ee gurguurta qole qaarkood waxay leeyihiin togaa carim la dhihi jiray walyana dhulkaa meesha carim la dhihi jiray marka saylul carimi daadkii jaarifka ahaa daadkii yani wax walba qaaday wabedelnaahum waxaan ugu bedelay bijanatayhim labadoodii beeroodee barwaaqada ahayd janatayni laba beeroodoo kale oo dawaatay ukulin midho u saaxiiba midhahaasoo khamdin kharaad midhaha cadayga oo kale ah. wa aslin dhuurka midhihiisoo kale ah iyo washayin shay misidrin gob ah qaliilin oo yar qoladii markii layidhi warisqigaa cuna allah baa idiin dambi meel fiican baa degantihin magaalo wanaagsan baa degantihiin wixii rusushu u sheegtay way diideen markaasaa waxaa lagu soo fatiyey saylulcarim labadii beerood ee barwaaqad ahayd waxaa labadaa beerood barwaaqo waxay ka qabaan gabadhu intay qaadato dambiil oy beerta dhex tagto iyo iyadoon geedna lulin meelna laacin iyay ka soo buxsan dambiishii barwaaqo waxay ka qabto meesha wax wayaanhoo cuni ma leh beertii sidaaseed waxaa lagu bedelay laba beerood oo midhahoodu khadhaadh yihiin khamriga waxaa la yidhaha midhaha khadhaadh bimtal geedka cadayga geed araag shajaratularaag uu midh khadhaadh yahay asliku waxaa weeye waa dhurxiinta waxa la yidhaha iyo wax yaroo gob ah gobku isaguu fiican yahay dee wax badanba ma aha wax yaroo goba ah meesha usoo haray markaa dhibaatadaasaa dhacday faacraduu way jeedsadeen xaqiibay ka jeedsadeen iyo wixii la amray fa waxaan ku diray calayhim dushooda saylal carimi daadkii xooga badnaa wabadalnaahum waxaan ugu bedelay bijanatayhim labadoodii beerood jannatayni laba beerood oo dawaatay ukulin midho u saaxiiba midhahaasoo khamdin geed araaka geed cadayahoo kharaar iyo wa aslin geedka dhurxiinta la iyo wa shay min goba qaliilin oo yar waxaa linoogu soo bandhigay qisada qof kasta oo xaqa diida waxaa u bahaysa wey allah subxaana watacaala daalika sidaas in daadkii ku soo jireefay yaan jazaynahum ku abaalmarinay bisababi maa kafaruu gaalnimadii ay gaaloobeen sababteeda waal nujaaziy miyaan abaal marinay ilal kafuura kay gaalnimada badnaamooy waxaa lagu abaalmariyey dadkii marka way kala yaceen markuu daadkii soo burqaday nin faaliye ahaabaa dareemay baa layidhi intuu faaliyeba waxaa usoo baxday daadkan soo burqan doon de reeraha odaygoodi waan idinka guuri ma dhihi karo markaasuu wuxuu yidhi xoolahaasaan leeahay wiilkiisiibuu ku yidhi waxaan kugu caay meesha shirki adna icayn yuu yidhi wiilkiibaa sidii oo kale yeelay wiilkiibaa la kala qabto waan gawrici buu yihi wiilkaan aduu meesha wiilkayga igu caay ma jooga yuu ilaa inuu tagu racay xoolihii iga xaraabsiy waa laga xaraabsay wuu iska guuray ninkii daadkii markuu soo fatahay beerihii cagtaa la mariyey wax dadaho saasay kaguma dhiman beerihii way baabeen way qalaleen dhulkii oo dhan daadkiibaa qalajiyey markaasay kala yaaceen qolana reeraan saareen reer bani qayla berigaashay madiine tageen oo madiine degeen waa alcarabulcarba carabtii hore rasmiga ahayd wy marka daalika sidaasaan jazaynaahum ku abaalmarinay buu alla yidhi bimaa kafaruu gaalnimadii ay gaaloobeen sababteeda waal nujaaziin miyaan abaal marinay ilal kafuura kii gaalnimada badnaa mooy gaalnimadii baa laga abaalmariyey wajacalnaa waxaan yeelnay barwaaqadiibaa hadda la hadal baynahum dhexdooda iyo baynalquraa magaalooyinkii dhexdooda allatii magaalooyinkii baarakna aan barakaynay fiihaa dhexdeeda quran magaalooyin daahiratan oo muuqdo isu wada muuqda oo wadada dhinaceeda ku yaala waqadarnaa waan xadaynay fiihaa qaryadaha dhexdooda asayra socodkii baan xadaynayo markay meeshan ka kallahaan meeshaasay kasii shaacabayaan haddana meeshaasay sii harsanay way isu wada dhowy waa socod xisaaban laba saac saddex saac isu wada xisaaban wey waxaanu ku nidhi siiruu socda fiihaa qaryadaha dhexdooda layaaliya habeeno iyo ayaaman maalmo aaminin idinko aamin yani maalin iyo habeenba socda idinkoo aamina waxaa la yidhi markay yeman bay degan yihiin sham markay u safrayaan yeman laga bilaabo ilaa sham meesha ay wax ka soo gadanayaan magaalooyinku way isu muuqdaan wax dhibiiba ma jiraba magaalada markoo tago taasuu tegi tii kalu tegi wax ay ka baqi male waddadu waa aamin quran daahiran waxaa loo leeyahay magaalooyin isu wada dhadhowo isu wada muuqdoon midina qarsoonayn oo midina fogeyn sidaasay ku tegi jireen markaasay sii socon jireen markaa way kibireen waxay yidhaahdeen dadka masaakiintii si aynay inoola ganacsanin waa allabarigan ay soo wataan marka allah wuxuu leeyay wajacalnaa waxaan yeelay baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna alquraa magaalooyinkii allatii magaalooyinkii baaragnaa fiiha barakayna waa shaam meesha la barakeeyey waa meeshii ambiyadu ka baxday waa meesha adduunka ugu caro wanaagsane quran magaalooyin baan ka yeelay daahiratan oo muuqda oo aan qarsoonayn oo laga habaabaynin isu wada muuqda waqadarnaa waan xadaynay fiiha magaalooyinka dhexdooda asayra socodkii waan xadaynay yani intaasoo saac markii la socdoba magaalaa la tegaya waa socod xadaysan weye siiruu socdo baanu ku nidhi fiiha magaalooyinka dhexdooda layaaliya habeenadii iyo ayaaman maalmaba aaminin idinkoo aamin yani maalin iyo habeenba socda idinkoo aamina oon cidi wax idin yeelayn warwaaqadaasa alla siiye fa qaaluu waxay dhaheen rabbanaa rabbiga baacid kala foge bayna asfaarinaa dhexdiisa allow kala fogey magaalooyinka noo kala foge wadalamuu anfusahum naftooday dulmeen markay saa leeyihiin oy diideen naftooday dulmiyeen fa jacalnaahum waxaan ka yeelnay axaadiida sheeka reeb baan ka yeelnay in laga sheeg beri bay saa dad baa way kala yaaceen shadaro madarba ayaadii saba maahmaa baa jirta carabtu leedaha tafaruqu ayaadii saba sidii reer saba u kala tageen yow kala tageen baa layidhi ilaahuna kala fogey bay yidhaahdeen wamazaqnaahum waan kala googoynay kula mumazaqin kala googeyn oo dhan ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan la aayaatin adilo waaweyn likulli sabaarin qof kasta oo sabra shakuurin oo shukriya ah. waxaa yidhaha rabbiyo waxaa weye magaalooyinka way isaga kaayo dhawaadeen oo safarkii safar dhib yar buu noqday ilaahu naga kala fogey bay magaalooyinka oo meesha marka laga kalho oo habeenkoo dhan lasii guro meel ayna dadka masaakiintii mari karaynin ilah nooga dhig bay yidhahdeen markaa markiisa naftoodiibay dulma naftiisiibuu dulmiyey waxaa looga jeedaa dembiga isaga ku gaara ruuxii sameeyaale naftiisa yuu dulmiyey marka way baaba-een daadkiibaa kusoo fatahay way kala yaaceen tafaraquu shadara madara meel walba way kala tageen ayaadii saba sida saba u kala tagtay bay u kala tageen baa lagu mahmaa fajacalnaahum waxaan ka yeelnay axaadiida seeka reeb hebel bal seekadii ka waran belibay saa ahayd wamazaqnaahum waan kala googona kula mumazaqan ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn likulli sabaarin ku sabra kulligii shakuurin oo shukriya yacni qofka sabra waa qofka muminka ahe dhibaatada ku sabra ee markay dhibaatadu jirto allihiisa barya nicmadu markay jirtana alle ku shukriya qoladii reer sabaad saasay noqdeen way kala tageen waa carabtii hore alcarabulcarba tobankaa nine uu saba dhalay afar shaam bay tageen waa carabtii markii dambe nasaarada noqotay reer baxrayn ay dhulkaa deganayd lixina yaman bay ku haleen oo yaman bay waa ashcariyiintii iyo ximyar iyo kuwaa wey waa boqoradii marka carabta wey walaqad sadaqa uu ka rumeeyey calayhim dushooda ibliishu ibridanahu malihiisii buu ka rumeeyey fatabacuuhu way raaceen ilaa fariiqan in mooye oo min almuminiina muminiinta kamid ah, qayb mooye wamaa kaana lahu uma sugna ibliis calayhim dusha mi wax mooda ul kuma garaacinoo wadada kuma marinine uu duufsaday un keliya marka alla maxaan ibliis ugu diray buu idhi ilaa linaclama inaan kala ogaagno mooy si kale uguma dirin man yuminu qofka rumeeyey bilaakhirati aakhiro miman ruux aan ka ogaano huwa isagu minhaa aakhiro xaggeeda fii shakin shaki kaga sugan ila alla wuu kala ogyahay wuu kala saaraya wa rabbuka rabbigaana calaa kulli shayin shay la arka kulligii xafiidu ka ilaaliya wey ibliis malihii uu dadka bani aadamka ka maleeyey wuu u rumoobay markii nebiyulaahi aadam iyo xaawo uu geedkii cunay jannadii laga soo saaray buu u yimid oo wuxuu yidhi mar haddaan waalidiintii weynayd aan duufsaday laxtarikana duriyatu ilaa al walana caruurtiisa waan lumayn lawiyanahum ajmaciina bud kulli waan hadlayn buudi saasuu malihiisu kaasuu ahaa malihuu malaynay baa u rumoobayo bani aadamkii qayb badan buu duufsaday wey malihiisii baa rumoobay wey ulna kuma garaacin intuu ul iyo hub qaatay iskuma qasbinoo awood uma lahayn dee waxunbuu ushaa way iska daba mareen walaqad sadaqa wuu rumeeyey calayhim dushooda ibliisu ibliisdadnahu malihiisu malaysanay malihii uu malaynayulaha walle waa lumin karaa kuwan run bay noqotay fatabacuuhu way raaceen ilaa fariiqan qayb oo min almuminiina ka mid muminiintu iyagu dee ma raacin wamaa kaana uma sugnayn lahu ibliis calayhim dushooda min suldaani wax awooda oo xoogahu ku muquuniyey ma jirin afunbuu ku duufsaday marka ibliis maxaa loogu diray kuma anaan dirin ibliis ilaa linaclama inaanu ogaano un mooyaane yani aan soo saarno cilma duhuur man yuminu qofka rumeeyo bilaakhirati aakhiro miman ruux aan ka socno huwa isagu minhaa aakhiro xaggeeda fii shakin kaga sugan intaan baa ibliis loogu diray marka alla wuu kala ogyahay ilaa nilacnad waxa wey inaan kala saaro cilmi duhuur baa la yidhaha wa rabbuka rabbigaa calaa kulli shayin shay la arka kulligii xafiidun kii ilaaliyo wey shay walba allaba xafiido qul waxaad tidhaahdaa udcuu u yeedha aladiina kuwii zacamtum aada sheegayseen inay idiin shafaaca qaadi oo min laa ymlikuuna idinma hanan karaan midqaala daratin quraanjo wasikeed oo fi samaawaati samada ah walaa fi lardi ardada ah wamaa lahum uma sugna fiihimaa samadii ardada min shirkin wax wadaaga wamaa lahu uma sugna alla uma sugna minhum iyaga xaggooda min daxiirin wax u kaalmeeya oo kaaliya ah walaa tanfacu shafaacatu cindahum afar masala meeshan la sheegay kuwii aad lahaydeen way noo samadii ardada kumale iyagu samadii ardada milkigeeda male waxna kama laho shirki uguma jiro waxna kama kaaliyana alla uma aha mana shafaaco qaadi karaan bal maxay idinku wax tari marka afartaa masalo samadii ardada iyagu maleh waxna kama laho qayb kama allana kaaliyo uma aha sharafna ma laho ma ergeyn karaan bal waxay idin tari sheegade balu yeedha bal inay wax idin taraan qul waxaad tidhaahdaa hadda wax alla wixii aan alla ahaynoo la caabudo weye waxaas geed haduu noqdo haduu bani aadam noqdo dhagax haduu yahay dad baa dhagxaan caabudo dad baa dhul caabudo oo dad baa gurye caabudo oo wax alla wixii aan baa la sheegay asnaamtii berigaa joogtay haddana way noo joogaan innagan bilmatal cuzo oo kale guri meel ku dhisan oo lagu soo diiqoon buu ahaa oo dad qurbaanka loo keena ay joogaan laato oo kale nin wanaagsan meeluu fadhiistay oo dadka xujaaja ugu kaalmayn jiray buu ahaa markaas waa meeshan aynu hadda inana baa ka daalacay aynu idhaahna way sidaanba asnaamtii berigaa joogtay hadeerna waynoo joogaan qul waxaa tidhaha idcu ladiina ku u yeedha zacamtum aada sheegayseen inay wax idin tari karaan oo min duuni illaahi alla keydka ah laa yamlikuuna idinma hanan karaan mihqaala darratin quraanjo wasankeedo fi samaawaati samada ku sugan walaa fi lardi yacni samada iyo ardada iyagu ma laha wey wamaa lahum uma sugnaanin fiihimaa samada iyo ardada dhexdooda min shirki wax la wadaag oo samada iyo ardada alla lama leh wamaa lahu alle uma sugnaanin minhum iyaga xaggooda min dahiirin kaaliye kuma laha walaa tanfacu shafaacatu shafaacaduna anfici mayso cindahu agtiisa oo hadday alle u ergeeyaan laga yeeli maayo ilaa limanunbay shafaacadu anfici adina lahu uu alla idnay shafaacada oo mashfuuc iyo shaafica labadaba way noqon ilaa liman adina lahu qofkii inuu shafaaco qaado loo idnay shafaacadiisa wax qolkii inuu alla raalli ka noqdayna shafaacadii waxbay u taraysaa wey shafaacadu sideedaba shardi bay leedahay waa in qiyaamada la joogo waa in qiyaamada la taagan yahay qofka shafaaco qaadina waa in la idno kuwa loo shafaaco qaadina waa in raalli laga yahay nabiyullaahi maxamed markii khalqigoo dhan u shafaaco qaadayay isagu ma shafaaco qaadi karin intuu intuu sujuuday oo maxaamid uuna hadda markaa nabigu u xaadirsanayn uu aqriyey yaa layidhi toos bal qowlna waa lagu maqli erge waa lagaa erge aqbali shafaacadii nabiga culma nabiyullahi maxamed baa heerkaa taagan oo ambiyadii koloo dhan ay ka wada cabsadeen inay shafaaco qaadaan marka adduunka shafiic laguma samaysan karo am ittakhaduu min duunilaahi shufacaa haddaad ninkaa tidhaahdo nin inuu fiican yahayba laga yaaba o fiican haddaad tidha isagaan anu ku dabafaylo isagaa shafiicii ah suuragal ma ah isaga ma raalli baa laga noqon miyaad war haysa adiga ma raalli baa lagaa noqon isaga miyaa la idin marka waxaa weeye walaa tanfacu shafaaca shafaaco wax erge layidhaha anfici mayso cindahu cinda allah alla ilaa liman mooye adina lahu uu alla u idnay inuu shafaaco qaado xataa idaa fuzica markii laga fuqay argagixii laga fujiye can quluubihim qalbiyaakooda qaaluu waxay yidhaahdeen badaa qaala rabbukum oo rabbi muxuu yidhi qaaluu waxay yidhi kuwu u jawaabayey alxaqa buu yidhi de allana alcaliyu ka sarreeye weye masaladan intaasi dhowr shayood bay culimmadu ku fasiraan qolyo waxay leeyihin iyaamaha la taagan yahay qiyaamaha yaa la taagan yahay markuu alle dadkii yani la su-aalay uu su-aaloy alla hadalkiisa maqlaan yay suuxayaan qalbigoodii baa si kala noqon way suuxayaan markay soo miyirsadaan yay leeyihiin muxuu alla yidhi dee xaq buu yidhi baa la leeyahy marka tii adduunka sidaa way ka melmeleen yani munaasab uma hadda sidaas meeshan munaasabo lama le lanka qur-aanku isdhex socdaayo masale aan meesha munaasabo ku baa lagu soo dhex dari munaasabo unbaana keentay baa keenay culimadu waxay u badan yihiin waa waxyiga markii adduunka la joogo markii allah waxyiga uu waxyoodo malaku jibriil u waxyoodo oo u sheego sida jaljalatus sida eh, eh, bir sidaa loo marmariyey bir kale jalalaqbuu dhihi markaasuu malku jibriil yaa waxyigii loo dhiibay soo maaha wax wixii samooyinka joogay yaa wada suuxi oo malaa'ig ahaa qalbigeed baa ka tegey way soo miyigsan markaa malku jibriil baa u iman oo u sheegi maadaa qaala rabbuku muxuu alla yidhi markaa malku jibriil dee xaq buu yidhi culimmadu intaasi u badan yahay marka intaa markii sidaa lagu tafsiiriyo meeshan munaasabo qarsoon mooye munaasabo daahira lama leh munaasabo daahir hadda wayla leedaho laga hadlaya xataa idaa fuzica ehlu waxyigii markii alle waxyigiisa la maqlo oo malaaigtu ay wada argagaxaan oo qalbigoodu ka tago yaa markay miirsadaan bay dhihi muxuu alla yidhi markaasaa la dhihi xaq buu yidhi bas xaqaasay qaadanayaano markaasaa shaydaankii meelahasu ka joogayna xaqaa lagu sheekaysanayo wax ka soo xadiyo dadkii faalinaya buu dhegta u saariyo sidaasaa tafasiirta u badan yihi xataa idaa fuzica markii laga fuqay argagaxii laga fujiyey wey uziila alfazacu qaaluu waxay dhaheen malaaigtii markii argagixii ka baay maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay dhaheen malaku jibriil iyo kuwii aan miyir beelin alxaqa buu yidhi xaq buu alla yidhi wa huwa allana alcaliyu ka sarreeyey wayo alkabiiru oo weyn qul waxaad ku tidhaa qoladii waxaan allahayn caabudaysay yaa weli lasii hadalhaya qul waxaad ku tidhaa man axadkeebaa yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaawaati samooyinkai ardadaas ayaa nabaadka idinka soo saara qul waxaa tidhaa jawaabtu wax kale ma ahe allah ama ha jawaabamanayni jawaabina jawaabtu waa allah wa innaa annaga ow iyaakum amase idinka yaalla calaa hudan hanuun ku sugan ow fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad nabiga ku tidhaahdaa baa lagu yidhi nimankaa samada iyo ardada ya idinka arsaaqa madarka iyo raxmadda iyo qabowga iyo hawada yaa idiin keena ardadaas yaa idinka arsaaqo nabaadka idinka soo saara jawaabtu wax kale maha waa allah marka waxaad ku tidhaahdaa ama anaga ama idinkunbaa hanuun ama dalaal ku sugan kollaba isku mid manihin kudhe kolleyba isku mid manin isku wadda ma hayne kalala wadaynu hayna marka meeshan waa loo dhexlayo dacwaday ka tahay qofka aad u dacwoonayso inaad ku xukunto dalaalu isagu xun yahay ku xukunto lama rabo waa inaad tidha war annaga ama idinka midkeenubaad halowsane bal ma wada sheekaysanaa wey waa sidaa wey dacwaday ka tahay sidaa la yidhaahdo dacwaday ka tahay wey marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay anaga idinku isku wadda ma hayne hoosana de waxaa wey idinkaa dalaal ku sugan dee ma wada soconaayo ma wada hadalaabay hoosta ka dhigan qul waxaad ku tidhaah man axadkee baa yarzuqukum idinka arsaqa min asamaawaati samooyinka oo madarka iyo idinka keena raxmadda walardi dhulka yaa idinka arsaaqoo nabaadka idinka soo saara qul waxaad tidhaha jawaabta allah weeyadhe waynaa annaga ow iyaakum amase idinka yaa lacalaa hudan hanuun ku sugan aw fii dalaalin baadi mubiinin o cad wale midkaanu baa qalloocan qul waxaa tidhaah laa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa kii ajribna annagu aan kasbannay oo dembi ah walaa nus'alu annagana nala weydiin maayo camaa tacmaluun waxaad camal falaysaan intaasuba hadal ku yaryahay ama naraaca ama naraacina annagu wixii aan kasabno oo dembi iyo khayr iyo waxaan kasbanno idinka ma la aad idinku camal fasheen nalama weydiina waa hadal weyne ogow marka waa meesha soomaalidu ta adna allana labada ruuxee kala tegaysa yaa sidaa isku dardaaransiisa qul waxaa tidhaa laa tusaluuna la idin weydiin maayo camaa kii ajramnaa annagu aan kasbanay oon ku dambaabnay walaa nusalu annagana nala weydiin maayo camaa tacmaluuna waxaad camal fasheen qul waxaa tidhaa xaqiiqadiiba waatan yajmacu waxaa kulmin baynanaa dhexdeena rabbunaa rabbigeen baa ina kulmin uma yaftaxu baynanaa wuu ina kala xukumi bilxaqi buu inaga kala xukumi wawaalaan alfataaxu ka xukumo weeye alcaliimu og hadallo badan baa loo soo sheegay yaa dhulka iyo ardada idinka arzaaqa wale midkeen baa hanuun ku sugan midkeenna baadi buu ku sugan yahay annagu waxaanu falla lidin weydiin maay idinla weydiin maayo xaqiiqadii waatan marka wax si kastaba u dhaqmo oo yajmacu baynanaa inaga dhexdeenna waxaa kulmin rabbunaa rabbigeen baa kulmin uma yaftaxu wuu kala xukumi baynanaa dhexdeenna bilxaqi buu inagu kala xukumi qolo waliba waxay mudatay buu alla siin wahuwa allana alfataaxu ka xukumo weye alcaliimu oo og wey qul waxaad ku tidhaa arunii bal itusiya aladiina kuwii alxaqtum aad kala mid dhigteen ood haleeshiiseen bihi bilaah waxaa wax la wadaagaa ma jiro bal huwa alle allah keligii weeye alcasiiz oo qaaliba alxakiim oo falsa waxaad ku tidhaabaa layidhi war bal waxaan ad alla barbar dhigteen bal tusa hadee asnaam iyo wax meesha yaallay farta ku fiiqi asnaamtani dhihi waxanaanu alla barbardhi kuwanaan anagu caabudnaayo waxna taraya marka alle wuxuu leeyahay bal sidaa ay sheegeen ma kalla waa diidba kalla may sidaa ay sheegeen maahe allaha la caabudayo waa keligii subxaana watacaala qul waxaad ku tidhaa hadda marka sidan la leeyahay dad fara badanoo inaga waxaa jira dad fiican oo awliyaho fiican barya dad laga yaabo awliye fiican inay yihiin dad barya ilaahiy awliye allah dad yidhaahdaad arki maxay u barbandhigi ilaahayow mu isba awliye noqdo oo intuu awliye noqdo ilaahaysa sidaa ku barya wey muxuu ruux ugu sii mari alla baryadiisa waa kuwan oo kale un hamoodi meel fog inay naga jiraan qul waxaa tidha arunii tusiya aladiina kuwii alxaqtum aada haleeshiiseen kala mid dhigteen bihi bilaah shurakaa xaalayhin kuwa alle cibaadada la wadaana kalla waa waxaan jirin waxaasi kalla bal eh huwa ka la caabudaayo allah wey alcasiizu oo qaaliba alxakiimu oo falsan waa arsalnaaka kuma anaan dirin nabiyulaahi maxamedow ilaa kaafatan dhammaan linaasi dadka umbaan kuu diray linaasidaa xagga hore macna ahaan jirta wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin linaasi dadka kuma anaan dirin ilaa kaafatan dhammaantood mooye nabigu shan baa lagu khaas yeeli waxaa ka ah hore nin walba qabiil gaara iyo meel gaara loo diri ani risaaladaydu waa bashiiran xaalaad bishaareeye liman aaacaka qofkii ku adeeca wanadiiran xaalaad digniin bixiyo qofkii ku caasiya walaakina agar naasi dadka badankood laa yaclamuuna sidaa ma oga dad badan baa sidaa ogeyn nabilahi maxamed dadkao dhan baa loo diray nabilahi maxamed wuxuu waxaa qur loo soo dhiibay malagkii ugu fadli badnaa jibriil wuxuu qur-aanka waxyigiisu bilowday habeenkii ugu fadli badnaa leylatu lqadr waxaa qur-aanka lagu soo dejiyey axad kii ugu fadli badnaa nabiyullaahi maxamed waxaa lagu soo dejiyey makaankii ugu fadli badnaa maka marka maka waxaa loogu doortay caasimada waa bartamaha adduunkay ku taallaa maka bartamaha adduunkay ku taalla bartamaha adduunkay ku taalla marka dee wax makana waa loo soo adduunyada gaadhsiiyo oo tarjumaan maka ka tegay lawaayi maayo laakiin haddii fayga laga bixiyo nabiga yaa tarjumaan fayga cidinma gaari karta w inagu hadda gobolkan aan degannahay nabiga oo jooga iyo saxaabada weli ka soo hijroonin maka yayna soo gaadhay mar sideed iyo toban saxaabi oo cumaan hogaaminayaa timid oo boqorkii asxama nagaashaha u timid marna dhowr iyo sideetan abu aalib jacfar bin abi aalib hogaanimiyaa u timid markaa inaga xagganay badda inaga soo gashayo reer yamanadii xaggaasu inoo soo maray dacwadu xaggan dadka soomaalida xaggaana waxay u soo martay meelaha isa u soo martay marka alxamdulilah waynu fiicannahay inagu waxaynu waxyigiibaynu qarkaba u saarannahay wamaa arsalnaaka kuma annaan dirin linaasi dadka kuma annaan dirin ilaa kaafatan dhammaan mooye bashiiran xaalaad bishaareeyo tahay ku raacda wanadiiran xaalaad digni bixiyo tahay ku diida walaakina agar naasi dadka badankood laa yaclamuuna daalika sidaa ma oga dad badan baa saa u ogeyn wayaquuluuna waxay dhihi mataa haadaa mataa waa goorma haada alwacdu ballanqaadkan aad sheegeysaan qiyaama iman iyo waxaan aad sheegeysaan in kuntum saadiqiina haddaad run sheegeysaan qul waxaad ku tidhaa lakum waxaa idiin sugnaaday micaadu yowmin maalin ballanteed laa tastaakhiruuna aydaan kadib dhacaynin xanu xaggiisa saacatan qadra saaca waxay yidhaahdeen waa waxayna rumaysnayn war wacdigan iyo waxaan cadaabkan iyo aakhiradan iyo waxan aad sheegaysaan waa goorba bal wax nooga sheega hadaad dee run sheegaysaan muminiintii waxaad ku tidhaa baa u sheegtaa maalin baa jirta cid garab maraysa oo daba maraysa oo ka horeen ama kadib dhix ayna jirin sidaan ku talagala sidaan ku talagala innagana sidaas wayna dul saaran tahay oo mataa hadal wacdu yaynaan dhihnayna tiigsanin aynu alla caabudno goor kasta wadku haynoo yimaado waxba yaynaan tiigsanin wadku wayaquuluuna waxay dhihi mataa waa goorma haada alwacdu ballanqaadkan iyo ciqaabtan aad sheegaysaan in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan qul waxaad ku tidhaa lakum waxaa idiin sugnaaday micaadu yowmin maalin ballanteed laa tastaakhiruuna aydaan kadib dhacayni canhu yomkaa saacatan qadra saaca saacad waqaala aladiina kafaruu halkan waxaa ka bilaabanaysa doodii dadkii wax lumiyey iyo dadkii la lumiyey qiyaamada markay tagaan siday isu hiifayaan oy u kala eed sheeganayaan o isu caayayaan ya halkan inooga bilaaban waqaala aladiina kuwii waxay dhaheen kafaruu gaaloobay lan numina rumayn mayno bi haada alqur'aani qur'aanka rumayn mayno walaa biladii kiina rumayna min bayna yadayhi ka horeeyey waxay uga jeedaan qoreashu intay yahuudda u tagaan bay dhihi joogeen kutubtii hore miyaad ku haysaan markaasay dhihireen ninka noocaas noocaas noocaasa ah, kutubtii hore wuu ku jira markaa kitaabka ay beeninayaan waa kaa hore ee nabiyullahi maxamed sifadiisa sheegay iyo isaga laftiisii qur-aankiisiiba way beenineen kitaabkii hore sifadiisa sheegay iyo kan lagu soo dejiyey labadaba ma ogolin bay leeyihin waqaalo ladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lan numina rumayn mayno bi hada lqur'aani horta qur-aanka rumayn mayno walaa biladii kiinan rumayn rumayn bayna yadayhi ka horeeyeyo sifadiisa sheegay allah wuxuu leeyahay walow taraa haddaad arki lahayd id waqti addaalimuuna daalimuuntu mawquufuuna la joojiyey cinda rabbihim rabbigood agtiisa la joojiyey yarjicu uu ku celi bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla hada oo isku hadalkii isku celcelinayaan yaquulu ladiina ku waxay dhihi ustacifuun la gumaystay oo la hogaaminayay liladiina ku waxay ku dhihi jiri lakunaa muminiina muminiin baan noqon lahay haddaad arki lahayd baa nabiylahi maxamedow iyo cid kastoo aragtay ka suroobo marka daalimiintu alle agtiisa lasoo tubo oy hadalka isweydaarsanayaan oo kuwii daciifiinta ahaa ee la hogaaminayey ay ku yidhaahdiin kuwii kibreye hogaaminayey haddaydaan idinku jiri lahayn muminiin baan noqon lahay walow taraa haddaad arki lahayd baa l id wakti addaalimuuna daalimuuntu mawqufuuna la joojiyey cinda rabbihim yarjicu uu ku hadalcelin bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale alqowla hadalka yaquulu waxay leeyihiin aladiina kuwii istudcifuu la hogaaminaye oo la gumaysanayey liladiina kuwii waay kudhi istakbaruu kibri hogaaminayey lowlaa antum idinku haddaadan jiri lahayn law kunnaa waxaan ahaan lahayn muminiina mustakbiriintii waxay dhihi kuwii la gumaysay annaxnu sadarnaakum can irida wallah subxana